سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة فريدا كن فريدا عش بفخر في الحياة walaalayaal khudbaddeennu waxay ka warramaysa sidaa dareemayseen akhlaaqda wanaagsan iyo akhlaaqda xun oo la diiday akhlaaqda wanaagsan oo la isfaray iyo akhlaaqda xun oo laysu diiday si gaara dhibaatada ay leedahay akhlaaqda xun iyo ummadaha sida ay u baabiiso waxaa ka mid a ah xishood la-aanta iyo isqaawinta iyo cawrada iyo ceebtoo la daawado la arko iyo iyadoo casri loo qaatoo lagu faano maalmahan dambe waxaynu maqlaynaa show baa la dhigayaa meel heblaayo lacagaadu badanna waa lagu bixinayaa oo dadku juwanada ay ku goosanayaan dhallinyaraduna aada bay u xiisaynaysa waana lagu soo xoomaya xarragana waa laga daraya xumaantiibaa halkaa gaadhay marka waxaynu baraarujin lahayn xukma alghinaa'i fi lislaam wa annahu muxaramun sharca heesaha iyo miyuusiga la ysku garaacayo ee dadka lagu soo jiidanayo ee masraxyada iyo fagaaraha la keenayo bal maxay shareecadu ka qabtaa ile innaga waxayna xukuma kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka wixii xalaalana waynu hogaansana wixii xaaraanana waynu ka feejigana markaynu eegno aayadaha qur-aanka ah waxaynu soo horraysiin lahayn aayaddaa suuratu luqmaan sidaynu xagga dambe ka sheegi doono sababtay ku soo degtayna ay culimmadu ku tilmaameen heesihii ninkii gaalka ahaa ee nadru bnu xaarif la odhan jiray uu tirin jiray wa min annaasi man yashtarii lahw alxadiid liyudila can sabiili illahi bigayri cilm wayatakidahaa huzuwa ulaa'ika lahum cadaabun muhiin dadka waxaa ka mida ah wilaayo qaar iibsanaya war liitoo bilaa macno ah si uu dadka uga lumiyo dariiqa xaqa ah diintii iyo dariiqii xaq ahaana uga dhigta mid lagu dheerdheero dadka noocaasee sidaa u dhaqmaa cadaab dulleeyay leeyihin buu lahay culamaadu tafsiir markay sharxayaan iyo asxaabtuba ibnu cabaas wuxuu leeya iyo ardaygiisa mujaahid huwa alghinaa watib waa durbaanka qalabka la ysku garaacay iyo iyo bahasha heestiiya waxaa lagu garaacayo xasanulbasri waxa uu leeyahy nasalat haadihi alaayatu fi lghinaai walmazaamiin aayaddani waxay ku soo degtay heesaha iyo qalabka lagu garaaco tafsiiru ibnu kaiir sida uu sheekh kusoo warinay abu sahbaa waxa uu leeyahay cabdillaahi ibn mascuud baan weydiiyey can tafsiiri hadihi alaaya aayaddan tafsiirkeeda aynu soo akrinay cabdillaahi ibn mascuudna waxa uu ahaa aclamu saxaabati fi tafsiir min aclami saxaaba asxaabta kuwa ugu yaqaanay buu ka mid ahaa tafsiirka oo waa kii lahaa haddii aan ogaan lahaa cid tafsiirka iga taqaana waanu rixlaysan lahaa ama safar baanu geli lahaa xaggiisa waxa uu leeyahy wallaahi aladii laa ilaaha kayruhu huwa alghinaa yuraddiduhaa halaaa saddex jeer buu ku dhaaftay ilaaha xaq lagu caabudeen ilaah kala jirin aayaddu waxa ay ka warramaysaa waa heesaha waa heesaha waa heesaha buu ku celceliyay tafsiirka asxaabtuna waa cilmu tafsiir shayga ugu soo horeeya weeye xayu inahum xadaruu tanziil xadaruu rasuula wacaasaru tanziil qur-aankii oo soo degaya ayay nebi maxamed la fadhiyeen markaa aayadda waxaa lagu fasiraya iyagaa ugu yaqaan aayadda labaad ee culimmadu ay u daliishadaan heesu inay xaaraan yihiin waxa weeye ilaahay waxau ihi wastafsis bisawtika man istaacta minhum wastafsis man istaacta minhum bisawti waajlib calayhim bikhaylika warajili washaarikhum fi اlamwaali wاlwlaad waxaad ku duufsataa oo aad kicin iyo abaabul ku samaysaa dadka ku kaxaysataa shaydaanow codkaaga iyo gaadiidkaaga iyo ciidankaaga lugta ah intaba isku kiciyo dad iyo duunyana la wadaag bani aadamka oo meeshaad doonaysa kala dhac waan ku sii daayey ka iska kaa celiyaya ka kaluun baa la eegayaa dadku way kugu imtixaanayn culamaau tafsiir marka ay fasirayaan aayadda waxa ay leeyihin sida jalaalaynka ku xusan biducaa'ika bilqinaa'i waalmazaamiin codkaa la sheegayo shaydaanka waa codka heesaha iyo qalabka lagu garaacayo ee nooc nooca ah. qurdubi aayadda marka uu fasiraya waxa uu leeyahay fi laayati maa yadullu calaa taxriimi almazaamiiri waalghinaai wallahwi wamaa kaana min sawti shaytaan aayadda waxaa ku sugan inay xaaraantinimaynaysay diidayso heesaha iyo codka muusig iyo daramanka iyo qalabka la garaacayo oo codkii shaydaanka ah waxaana waajiba inuu qofku iskaga tago daliilka saddexaad ee qur-aanka ku sugan ee culimmadu soo qaataan waxa weeye aayadda furqaan ku sugan ee ilaahay uhi waaladiina laa yashhaduuna zuur waidaa maruu bilagwi maruu kiraama muminiintu ilaahay ammaanaya cibaad uraxmaan waxau uhi waa kuwa markay soo maraan shayga dembiga ah si gobonnimo iyo sharaf leh u dhaafa ee aan la walaaqanin een la wadwadin cidda waxaa wada markaa ibnu kaiir waxa uu leeyahay qaala moxamed ibnu xanafiya azuuru huna alghinaa inankaasaa fasiraya cali bn abi aalib oo u ahaa moxamed ibnu xanafiya la idhaahdo wuxuu ku fasiray waa heesaha oo aanay bannaanayn in la dhegaysto markaynu qur-aanka soo dhaafno daliilka labaad ee la daliishadaa waa xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam adilatu taxriimi min asunna daliilada markaa culimadu ay usoo qaadanayaan haasu inay xaaraam yihiin ee xagga axaadiidta waxaa ka mid a ah xadiidkan saxiixa ah ku sugan isagoo mucallaqa laakiin xadiidku waa saxiix sida culimo badan ay ku tegeen wuxuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam layakuunanna min ummatii aqwaamun yastaxiluuna alxira walxariira walkamra walmacaasi ummaddayda waxaa ka iman doona oo ka soo bixi doona dad xalaashada xariirtii ragga xaaraanta ka ahayd e, farjigii aan markaa sinada waxa loo yaqaano iyo khamrigii iyo macaasifta oo qalabkan lagu garaaco heesaha fa yubayituhum wayadacu alcalam ay اljabal wayamsakh aakhariina qiradatn wakhanaasiira ilaa ywmi اlqiyaama marka buurbu intuu ilaahay soo jaro kuwa noocaa u dhaqmaya dusha ka saari doonaa qaarkoodda wuu bedeli oo waxaa loo egeysiin doonaa doofarada iyo daayarada marka xadiidku sidoo laba dhinac buu ka tusinayaa inay haasuu xaaraam yihiin oo marka hore yastaxiluuna buu nabigu leeyay way xalaashanayaan macnaheedu waxa weeye shay xaaraan ahaa bay xalaashanayaan midda labaad ee xadiidku ka tusinayo xaaraantinimada heesta uu ku tusinaya waxa weeye qaranulmaxaari waxyaabay xaaraanta ahaa buu la xidhiidhay sida sinadii iyo xariirtii ragga ka xaaraan tahay iyo khamrigi liiskaasuu ku daray muxaramaadka daliilka labaad waxa weeye nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam xadiid isaguna xasana waxa uu nebigu uhi wainamaa nahaytu can sawtayni ahmaqayni faajirayni sawtun cinda naqmati lahwin walacibin wamazaamiiri shayطaan wa sawtun cinda musiiba hamsun khamsu wujuuhin wa juyuub warannatu sawt aw ranna waxaan diiday buu nebigu leeyahy laba cod oo fool oo liitaa dabcan qofkii ku dhaqbayay ayaa dhaqankaa yeelanaya mide waxa weeyaan codka lagu yeedhinayo marka la garaacayo qalabkan heestiiya wixii lagu garaacayay kaasuu israaciyey oo ah codka shaydaanka buu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam isagaa fasiray codka labaadaan diidayeen xaaraantinimaynaya waxa weeyaan buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam sawtun cinda musiiba marka had iyo jeer balaayo ay dhacdo dadka baroorta dumarka barooranaya ee kanuu ahaa iyo kanuu ahaa intay tiriyaan qofkii dhintay maxaasintiisiiyo waxyaabuu ku wanaagsanaa inay goblabeen sheeganaya marka baroorta iyo wuxuu simay heesaha iyaga ah iyo qalabka lagu garaacayo labadaba waa nahiyey buu nabiguhi calayhi salaatu wasalaam nahyigaasina waa taxriim xadiidka saddexaad isaguna waa xasan wuxuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam sawtaani malcuunaan sawtu misnaarin cinda naqma wa sawtu waylin cinda musiiba laba sawr way nacdalan yihiin macnaha qofka ka soo yeedheen baa nacdalan mide waxa weeyaan sawdkaa codka le heesaha midina waa kaa dad dumarku ay barooranayaan marka laga dhinto waxaa riwaayo kale ahayd layakuununa fi hadihi lummati inuu ilaahay qaarkood dhulka la gooyo midabkooda bedelo dhagaxaano dusha kaga soo daadiya iyo duufaano iyo dabaylo halaagaya oo baabiinaya idaa sharibu lkhamra watakhidu lqaynaat wa darabu bilmacaasi marka ay cabbaan khamriga dumar heesa oo la daawadana samaystaan macaasifta iyo qalabkaana ku garaacaan xadiidkaasina waa saxiix xadiidka afraad wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam inama ina allaha xarama calaa ummati alkhamra walmaysir wاlmizra wاlkuubata wاlqiniin wazaada wazaadanii salaata alwitr isna waa saxiix ilaahay ummaddan wuxuu ka xaaraantinimay khamriga iyo khamaarka iyo saddexdaa shay ee la garaaco misrada kuubada qiniinka waa waxyaabaha la garaaco kala duwan ee magacyada loo yaqaano dareenka qofka kiciya marka heesta lagu garaacayo daliilka shanaad waxa weeye xadiiduu warinaya cabdilaahi bni cumar radia allaahu canh abi daawuud buu ku suganyayo isaguna waa saxiix maalin maalmaha ka mida ah isagoo cabdillaahi bni cumar socda oo uu la socda ninkii shaqaalihiisa ahaa ee naafic la odhanaya ayaa wuxuu maqlay durbaano iyo miyuusig iyo qalabka ah iyo heese la tirinayo la isku garaacay waddadiibuu dhinac uga baydhay intuu dhagaa faraageliyey markuu inta hore socday ayaa wuxuu ku yihi adiga miyaad wax maqlaysaa hadda maya codkii uu inaga hadhay buui isagoo laga yaabaa inuu sidiisa dhagaha faraha geliyay una hortii ka soo saaray kolkaasuu dhagaha ka qaaday farihii uu ku hayay isagoo diidaya inuu maqlo codka ah marka wuxuu ihi nebiga ayaan arkay calayhi salaatu wasalaam isagoo codkan oo kala maqlay oo dhagaha faraha geliyey markaasaan aniguna sameeyey sidii uu sameeyey anigoo idin tusaya ficilkii nebiga calayhi salaatu wasalaam arrimahaasi waxay muujinayaan sagaalkaa daliil culimmaduna ay u soo qaateen inaana heesaha iyo qalabka lagu garaacaya xalaal ahayn qofka muslimkaa ah ina inuu ka dheeraado ay tahay ummaddana laga daayo aqwaasha culimmada dadkii saalixiinta ee salafkii haddaynu hadalladooda soo qaadanno nusuusta fasiraya sida fiican u fahmay waxaa ka mid ahaa madaxweynihii muslimiinta soo maray cumar ibni cabdilcasiis oo culimadana ka mid ahaa waxa uu leeyahay alghinaau mabda'hu min ashayطaan wa caaqibatuhu sakatu raxmaan heestu waxay ka soo bilaabantaa shaydaanka soo curiya halkay ku dhammaataana waa cadho allah oo badeecadda shaydaanku dadka wiib keeno nihaayadeeduna waa cadho alla buulay ilaahay baa addoonka ugu cadhooda culimadu inay isku waafaqeen heesaha qalabka noocaasa lagu garaacayo xaaraantinimadooda culimada qayb ka baa soo naqilay ijmaac inay culimada muslimiinta hadalkooda lagu xisaabtamaya isku raacsan inay xaraan yihin waxaa ka mid a ah ragga sidaan soo qaadaya soo gudbinaya qurdubi ibnu salaax iyo ibnu rajab alxambali oo madaahibta ka tirsan qayb kale waxay tilmaamayaan inay isku waafaqeen afarta madhaba heesaha iyo qalabka lagu garaacayaa inay xaraam yihiin kutubta fiqigana haddaad akhrido waxay ka warramayaan iyadoo la jejabinayo qalabkii la garaacayay oo aalaatu lahwiga loo yaqaano oo ay ka warramayaan lacagtii lasoo siistay iyaanaan wax maal ahayn xasan lbasr taabicigaa jaliilka ahi waxau hi in kaana fi lwaliimati lahwun falaa dacwata lahu hadday dhacdo dadka casuumadda idiin sameeyey inay qaarkood ku garaacayaan meesha iyada ah qalabkaasoo heesa lagu hayo yeedhmadii casuumaddaa marka loo yeedho waajibi yeedhmadaas waajib bay ahayd waajibkaasuu dhacay buu leeyahay qofku markau walaalkaaku casuumu kuu yeedho aroos iyo wixii lamida inaad ajiibtaa waa waajiba xuquuqday dadka muslimiinta isku lahaayeen bay ahayd laakiin haddii munkarkaasi ka jira oo qalabkaa lagu garaacayo yeedhmadaasi way dhacda in la tagana maaha qofkii diidaya suulinayubaa tegi kara buu leeyahay waxaa laga soo reebayaa dumarku maalmaha farxadda sida ciidaha iyo arooska iyo durbaanka ay garaacayaan oo isagu waktigii nabigana jiray calayhi salaatu wasalaam dumarkaa iyo hablahaa yaryar iyo waxaasu waktigaa nabiga u fasaxay rag may samayn jirin laakiin dumarkaa loo fasaxay waanay dhacdaa mararka qaarkood waxyaaba ragga ka xaaraana in dumarka loo xalaalay sida xariirtao kale iyo dahabka iyo inaga oo aragnay inay ku kala duwan yihiin salaada dee dumarkiina tasfiiq bay lahaayeen gacmaha isku dhufanayeen raggii waa loo diido subxaan allah indhahabaa la markuu imaamku khaldamay la toosinayo markaynu aragnay adiladii iyo aqwaashii asxaabta iyo taabiciinta iyo culimadii waxaynu usoo noqon lahay raadka ay heesuu kaga tagaan ummadaha iyo siday u kala wareejiyaan ama diintooda u jiyaan laba qisaynu soo qaadan lahay qisada hore waxay dhacday waqtigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa gaaladii quraysheed ee waaweynaa nebiga ka hor yimi ka mid ahaa nin la odhan jiray annadru bnu lxaari in madax adag buu ahaa dhib badan qoladii odayaashii quraysheed buu ka mid ahaa markii uu arkay nebiga dacwaddiisu inay hore u socoto oo aanay istaagaynin ayaa wuxuu safar u galay si uu nebiga uga hortago wixii ugu hortegi laha usoo diyaarsado meeshii la odhan jiray faris waddankaa eeraan buu tegey boqortooyo weyne waqtigaa ka jirtay haddana wuxuu u safray qoladii reer yurub ee romanka wuxuu tegay nasaarada iyo yuhuudda safarkiisaa wuxuu ku soo qaatay sheekooyin sheeko xariir loo yaqaano iyo qisooyin iyo khuraafaa iyo heeso hablo heesana uu soo kaxaystay waxaasoo carabtu aanay aada u aqoonin makuu la yimid nebiguu la soo diyaar garoobay calayhi salaatu wasalaam markuu nebigu dadka wacdiyo kuwa yimid maka ee soo xajee soo cumraystay ee dacwadda uu gaadhsiiyo muxaadaraadkiisa iyo kelmadiisa gaadhsiiyo ee uu ka dhaqaaqo isna alaabtiisaa rakibaa markaasuu qalabkaa garaacaa hablahana heesta buu idhaahdaa markaasaa wuxuu raaciya haddana qisooyinka iyo khuraafaadka markaasaa wuxuu idhaahdaa wuxuu idiin sheegay iyo iyo waxaan idiin sheegay iyomaa macaan miyaanu kaygani wanaagsanayn oonu idiin raaxaynayn isagu naaro iyo naxdin iyo cadaab buu idiin sheegay aniguna waan idinka farxiyay imise aayadood baa soo degay aayado badan baa soo degay ka mid ahayd aayadda aynu soo akrinay ilahay ui wamin annaasi man yashtari lahwa alxadiidi liyudilla an sabiili illah culimaadu tafsiir waxay tilmaamaan qaar ka mida ah inay kusoo degtay qisada aayaadka iyo aayado badan oo kale sidaa daraaddeed kamuu faa maalintii beder baa la dilay oo halkaasuu ku halaagsanay laakiin heesahaa wax badan buu kaga hor yimi rasuulku sala allahu calayhi wasalam wakhtigiisii inkastoonu nebi maxamed caabiin oo ilaahay uu garab taagnaa rabbuna subxaanahu wa tacaala qisada labaad aynu soo qaadan karnaa ee islaamka lagu waxyeeleeyo heesaha waxay ahayd qisatu ziryaan wamaa adraaka maa ziryaan ziryaab ninka la odhan jira ziryaab maxaad ka taqaanaa nin waxa uu ahaa mufsida ama si kale haddii aynuu dhigno sabab u ahaa sababihii islaamka lagaga soo saaray waddanka loo yaqaanay andalus waa min asbaabi suquuti andalus andalus waxa loo yaqaanay waddankan imika spain la yidhaahdo bortugiiska qaybo faransiiska iyo yurubta kale ka mid a dalka dadka mus dadka muslimiintii muddo dheer bay ka talinayeen culimo fara badan oo maraajiicdoodii aynu haysanno iyo dhaxalkay inooga tegeen waa halkay ka soo baxeen andalusiyiin bay ahaayeen ninkaa isaga ah ee ziryaab la yidhaahdaa waxa uu ku dhashay ciraaq meesha mowsil la yidhaahdo wuxuu ku barbaaray baqdaad wuxuu mucalimkiisa heesaha baray la odhan jiray isxaaq ilmawsili qolada muarikiinta qaarkoodna ibraahim almawsili bay ku tilmaamaan wuxuu ka agdhowaa had iyo jeer dadka boqorada ah oo mucalinkiisaas ugu geegeyn jiray sida mahdigii iyo eh, haaruun arashiid ninkii la oran jiray maalin maalmaha ka mida buu isxaaq u yeedhay ninka haaruun arashiida madaxda ahaado oo khaliifadii madaxda u ahaa muslimiinta ayuu waktiga ahaa wuxuu ihi bal waxaad ii keentaa nin heesta yaqaana khulafadii waxaa dadkaana waktiga heesaa way ku ibtilaystaayeen siryaabkan uu keenay aad buu ugu heesay wuxuu ihi ninkan waan la dhacaybe bal igu soo yaro celceli markii uu isxaaq almawsili arkay ardaygiisii inuu ka dubaalo dheeraado u ka sarraynayo uu la hadlo u fikiray wuxuu yidhi waxaad yeelaysaa ama waddankaad ka tegaysaa ama waan ku dilaya markuu arkay arrinkii inuu dhab ka yahay wuu ka dhaqaajiyo wuxuu ufakaday xagga iyo waqooyiga africa oo markaa bilaad wadamadaas galbeedka africa la ydhaah buu culimadii muslimiinta iyo dadkii halkaa jooga kolka heesihiisii iyo balaayadiisii arkeen way eriyeenoo waddankii waa laga masaafuriyey wuxuu u tallaabay andalus buu u tallaabay jabaludaariq buu ka tallaabay halkaa wuxuu la kulmay dadkii wakhtigaa joogay iyaga oo maal badan haysta dad badan oo madaxoo kala noocnoocayna joogaan badeecaddiisanina aanay ka jirin wuxuu doonay halka u sarraysa inuu qabsaduu ka bilaabo waa shaqo uu yaqaanay ninkii meesha haystoo la odhan jiray cabdiraxmaan athaani aw ilawsat ayuu waraaqu qor uhi waxaan doonayaa nin cilmi badan yaqaanaan ahay inaan ku soo booqdo waxaanu ahaa nin ku dadaali jiray xadaaradaha iyo inuu ururiyo wixii horumara bal ha lagii soo daaya buuha wuu yimid waxyaabo badan buu tusay oo heesaha iyo ay ka mid ahaayeen sida raashinka loo kariyo iyo qalabka la xidho iyo waxyaabahaas waxa kaluu watay oo intaa ugu lamaanaayuu dadka ugu xayaysiin jiray had iyo jeer waxaa iminka la xayaysiiya la idhaahdo moodada in dadka kolba loo soo dhigo dharka sida loo xidho iyo xilliyada kala duwan dharka la xidho noocyada raashinka qalabka had iyo jeer ragga iyo dumarku ay ku xiirtaan ama sida isu diyaariyaan waxaasuu kala yimi sharqiga iyo bariga oo aan lagu haynin waktigaa mandiqadaa iyo gobolka isaga ah dadku markaa waxay u arkeen inuu horumar badan ninkani hayo wuxuu furay madarisad ama meel iskuulahoo lagu bartaba qalabkan la garaaca iyo heesaha dadkii madaxdahaa bay qaar jeclaysteen maalqabeenkiibaa ayaa yidhi badhaadhaheenna waxaynu ku gudan karaynaaba sida ninkani uu wadoo cilmigu soo kordhiyey ninkii wuxuu noqday maalinba maalinta ka dambaysa nin sii caan baxa ah ilaa markii dambe loo bixiye magaca almucalim mucalim haddii la yidhaahdo ziryaan buu ahaan jiray ereyga ziryaanna waa shimbir madow marka la yidhaahdo afka farisigo nin madow ah oo cod macaan oo dadka had iyo jeer codka kusoo jiidan jiray qalabka la garaacana wax badan buu kusoo kordhiyey waxaa dhacday markii uu ninkaasi wadanka soo galay ka hor dadku waxay ku tartami jireen xifdiga qur-aanka iyo cod wanaagsan in lagu akriyo iyo xifdiga axaadiida rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo cilmiga luqada carabiga iyo tababarka jihaadka waxyaabahaasay ku mashquulsanaayeen mar qura muddo yar waxa dhacday maadaamuu xaggii madaxdii ka soo bilaabay maalqabeenkii in maatidiina ay ku wada dayatay dadkiiba uu masraxa u jeediyay iyo meelaha laga ciyaaro dadkiiba ziryaab wax la idhaahdo ayaa laga soo daayo isagii baa la daba yaacay taasi markaa waxay sababtay hiwaayaadkii iyo khayrkii ay dadku u lahaayeen Eh, wanaagga inay kasii jeedsadaan oo xagga heesaha iyo fanka iyo waxaa la garaacaya usii jeedsadaan eh, taasi markaa waxay keentay in muslimkii hoos u dhaco sababihii laga adkaaday andalus laga soo saarayna ka mid bay ahayd heesaha quluubtooda qabsaday waxaana macruufa qalbiga qur-aanku uu galo heestuba gasho qalbiga haddii heesuhu galaanu xiiseeyana qur-aankaa ka joogsada maa jacala allahu lirajulin min qalbayni fii jawf ilaahay baa wuxuu uhi qofna laba qalbile kama dhigin ama qur-aanka qofka qalbigiisa uu qaadanaya ama waxaa qur-aanka ka soo horjeeda waxyaabaha ugu badan ee qur-aanka iyo cilmiga xifdigiisa qalbiga u diida ayay ka mid yihiin heesuhu marka qalbiga loo sii daayo dhagaha laga qaato tiina waa la arko tijaaba lagu arkay sidaa daraaddeed baa culimmada muslimiintu taariikhda islaamka markay ka waramayaan waxyaabaha lagaga soo saaray dadkii muslimiinta laga qabsaday bilaadu andalus waxay ka dhigaan maalkii oo ku bato si xun loo isticmaalay madaxtinimadii oo la isku qabsaday iyo ninka siryaab la yidhaahdo mushkiladda uu keenay gaaladu markay arkeen inuu ninkani yahay colays ishaye nin ka jabiyey way buunbuuniyeen aadna way uxayeysiiyeen taariikhdiisana cirkaasay geeyeen taallo weynna way u taageen oo taalladiisu hadda waxay ka taagantahay meesha qurtubo la yidhaahdo oo sawirkiisu isagoo madow uu saaranya waxay u arkeen inuu yahay nin oo colaal badan ay ku kicin lahaay muslimka ka furtay eh, waxaynu markaa taa ku muujinaynaa ummaddu haddii eh, lagu jiheeyo waxaa la yidhaahdo heesaha iyo codadka shaydaanka oo kicintaa iyo abaabulkaa lagu sameeyo showgaasi kusii socdo dadka wax iyo cilmiga cidda baranaysa eh, way kasii jeesanayaan sidaa daraaddeed waxaa muhiima ah in laga feejignaado oo munkarka noocaas oo kale ah dadka acyaanta iyo mudanka iyo mas-uuliyiintu ay eegaan cidhib xumadiisa waxaana ceeb ugu filan waxyaabaha noocaasoo kale iyo balwadaba xataa dadka danaynaya marka la yidhaahdo ubadkaaga iyo ooridaadu arrimahana soo galaan wuu diidaa tusaale iminka haddii qofku jaadka cunayo oo sigaarka u cabayo oo la yidhaahdo dee xaaskaaga iyo hablahaaguna ha soo fadhiistaan mafrusha wuu diidayaa wuxuu leeyahy raggay ku gooni tahay jaadkiiyo sigaarku dumarku xalaalo ma aha laakiin ragun bay ku goonita haddii uu fanaanadaa daawanaya iyo codadkaa la garaacaya iyo qalabka iyo dadkaa isqaawiya ee isruxaya iyo raggaa iyo dumarkaa isdhex boodaya laydhaa laydhaa iyo oridaadana soo dhex jooji wuu diidaya arrintaasi waxay ku tusinaysaa qofku fidradiisa iyo abuurkiisa caadigaa ah inuu ku diidayo sharcigana waa ta aynu ka warannay masaladaasaynu baraarujin lahayn dadkuna inuu ku baraarugo arrintaas wax faafaya weeye oo nabadgelyada iyo e, nicmada ilaahay una siiyana wuxuu dhimi karaa marka taasaynu baraarujin lahayn wahada maa aquulu allahuma arina alxaqa xaqan warsuqna tibaaca waarina albaila baila warsuqna tinaaba rabbana laa tusi quluubana bacda id hadaytana whab lana min ladunka raxmata inaka anta alwahaab allahuma ansur ilislaama walmuslimiin allahuma asdur lilmustadcafiina fi kuli makan ya arxam araaximiin allahuma shf mardana wacaafi mubtalaana warxam mowtana وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة عيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سوى حرر النفس ولا تحيا هباء